adduunyada beretankii bilowda barbardhac iyo badin bafkale lawaa barbardhac iyo badin bafkale lawaa xumaakiyo isboortiis weeye hubbilaa dhulkeena haqa isboortiis weeye hubbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy malanteenu waada bulshoy bulshoy bulshoy malanteenu waada kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duwarka yanan ensemble, on fait le show. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. ismaaqal wanaagsan saaxiibada ah meel kasta aad joogtaan arbaco weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay kawada maaj sanada labaatan saddex iyo labaatan saaxiibada barnaamijka ciyaaraha doorka yenan waxaanu eegi doonaa tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir kulamada maanta la ciyaari doono ayaynu eegi doonaa dayn ilaahay weliba ah degmada hawaaberi oo wada ciyaari doona sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan degmada xamed jajab iyo weliba horta nabad iyagana way ciyaari doonaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulanka kale ee xiisaha badan ee markaa ay wada ciyaarayaan degmooyinka lagu magacaabo garisbaale iyo weliba cabdicasiis ayaynu eegi doonaa waa deegaanka garisbaale iyo weliba degmada cabdicasiis weeyaan sidoo kale kulanka kale jira waxaawada ciyaari doonaa degmooyinka kaaraan iyo weliba degmada yaqshid waa labada degmoo diriska ah kulamadii la ciyaaray inuu eegi doonaa tartanka degmooyinka iyo gobolka banaadir sidoo kale xalay kooxda kubadda cagta manchester city ayaa guul gaartay wareega sidii dhammaadka ayay usoo gudbeen fekaabka kulamada caawa jira ayaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta arsenaal waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta everton iyadoona caawa ay doonayaan in shan dhibcood horyaalka brmeliga ku hogaamiyaan waa haddii ay garaacaan koox kubadda cagta everton weeyaan sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool iyagana waxay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta wolfis halka kooxda kubadda cagta man unitedna ay soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo westham ka ee koobka efe kaabaha saaxiibada soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka henan waayahay saaxiibada waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur k haddii aanu eegnana tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ayaa meel fiican maraya iyadoona degmooyinka qaar iminkanba gruubkooda ay hogaaminayaan sidoo kaleetana guulo muhiim ay gaareen kulmadii la ciyaaray haddiinu eegno kulmadii shalay la ciyaaray degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waa la garaacay oo degmada wadajir ayaa laba gooli waxba ku garaacday marka degmada eh, wadajir guul muhiim ayay gaareen sidoo kale degmada shangaani iyo weliba degmada hodan barbadhac ay ku heshiiyeen hal gool iyo hal goola dhanka kalena kaxda waxay garaacday degmada balca tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir goboley iyo daarusalaam ayaa wada ciyaaray iyadoona gubadley markaa waxba ku garaacday daarusalaam marka waa kulamadii xiisaha badnaa ee maanta la ciyaaray oo shalay la ciyaaray weyaan iyadoona degmada yaaqshid iyo weliba degmada kaharaan kulanka uu yahay mid xiiso badan inkastoo degmooyinka qaar iminkanba tartanka ee markii la eego iminkanba la saadaalinayo in durba ay ka hareen oo wareegyada gurubyada markii la eego marka tartanka iminka meel fiican ayuu marayaa waxaana la saadaalinayaa in sanadkan uu yahay sanad aad u xiiso badan tartanka degmooyinka iyo weliba deegaanada gobolka banaadir xil ciyaareedkan markii la eego tusaalahaan kale hodan oo kale gruubkooda d ayay hogaaminayaan eh, sidoo kaleeto gruub c oo kale waxaa hogaaminaya warta nabadda eh, yaaqshidoo kale gruubkooda ayay hogaaminayaan gruub b halka dharkeyleyna gruubkooda ayay hogaaminayaan gruub e markaa waa kaa weli waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha duurka enan Show key. waxaa jira kulamo xiise badan markaynu eegno koox kubadda cagta everton iyo weliba arsenal ayaa wada ciyaaraya wolfis weliba kooxda kubadda cagta liverpool ayaa wada ciyaaraya iyadoona aynu ognahay in xalay kooxda kubadda cagta manchesity ay guul gaartay oo kooxda kubadda cagta bristol city ay saddex gooli waxba ku garaacday oo waxay garaaceen kooxda kubadda cagta bristol wareega kale ayay usoo gudbeen oo markii la eegno wareega siti ee tartanka efe kaabka markaynu eegno kooxda kubadda cagta arsenal waxay qaadanayaan xilli ciyaareed aad qurux badan Eh, kooxda kubadda cagta arsenal waa koox sanadkan doonaysa inay ku guuleysato horyaalka ee premier leaga waxay caawa la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta everton marka waxaanu ka dhici doonaa garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta arsenal imarat stadio marka waxaa is haya ninkii eh, ninka la yidhaahdo eh, sindaj weliba michael arteta marka waa kulan xiise badan waxaan ognahay in koox kubadda cagta ee everton dhowaan ay garaacday kooxa kubadda cagta ee arsenal hal gooli waxba ay ku garaacday bishii hore aynu kasoo gudubnay marka laakiin waa kulan xiise badan arsenal labadii kun ugu dambeysay waa ay guuleysteen laster city ayay garaaceen sidoo kale waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee astovilla kulankan waa kulan xiise badan arsenal markii aynu eegno waxa ay yihiin kuwo aada u khatar badan markii ay ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan garoonkooda imarat stadium the ganars markii la eego xil ciyaareedkan eh, markii ay ku ciyaarayaan eh, hoomkooda eh, waxa ay ciyaareen kooiyo toban jeer sideed jeer ayaa la garaacay laba jeerna barbadhac ayay galeen ma hal jeer ayaa eh, dabcan la garaacay sideed jeer ayay badiyeen laba jeer ayay barbadhac galeen hal jeerna waa la garaacay toddobiyo labaatan gool ayay ku dhalayeen markii hoomkooda ay ku ciyaarayaan marka xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta the ganars hoomkooda aad iyaday u wanaagsan yihiin mancity ayaa ah kooxda xil ciyaareedkan hoomkooda aad iyo aad ugu wanaagsan mayunaid sidoo kale sport sidoo kale arsenal iyadana waxay ku jirtaa kaalinta afraad markii hoomkooda ku ciyaareen xil ciyaareedkan liverpool ayagana sidoo kale kow jeer ayay hoomkooda ku ciyaareen toddoba jeer ayay guuleysteen kulankan markii aynu eegno kooxda kubadda cagta everton waxa ay doonayaan in iyagana wadada guulaha ay sii wataan maadaama kulankii ugu dambeeyey markaa dabcan la garaacay marka waxay ku jiraan kaalinta sideedi tobanaad ee horyaalka brmeliga xaaladda ayaa ku xun kooxda kubadda cagta everton arsenal markaynu egno kooxda kubadda cagta everton iyo arsenal ee kulankii ugu dambeeyey lagu ciyaarayay garoonka ay ku ciyaarto emars stadium arsenal garoonkooda waxa uu ahaa labaaaakii mey sanadkii hore ee markaasi kooxda kubadda cagta arsenal ay ku garaacday shan gool iyo hal markaa waxa uu ahaa kulan xiise badnaa oo kooxda kubadda cagta arsenaal xilli ciyaareedkii hore si fiican ugu garaacday hoomkooda ama gurigooda markiianu eegno kooxda kubadda cagta ee the ganris sanadkan ujeedadoodu weyn waxay tahay inay ku guulaystaan horyaalka bermaliga hadaba kooxda kubadda cagta mancity kaabiga ku heysa keliya waxaa u dhexeeya laba dhibcood kooxda kubadda cagta arsenaal konton toddoba dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta manchesityn waxay leedahay konton shan dhibcood halka man united iyagana fogeen afartan eh, dhibcood ay leedahay marka iyadoona kooxda kubadda cagta sports hataa afartan dhibcood ay leedahay waa kulamada kooxda kubadda cagta arsenal iyo kala sarreynta horyaalka bermaliga weyaan warar kooxda kubadda cagta arsenal ku saabsan haddinu eegdana waxay ku ciyaari karayeen shaxdan ee ramse dali iyo weliba ninka layihahdo gabriel jesus saliba zenshenko white thomas bartey shakay oo degaad inkastoo leeyahay thomas bartey weli fid muusan noqon laakiin kulanka lagu soo bilaabi karaya inkastoo taageerasha kooxda kubadda cagta ganars iminkan bay leeyihiin gorgina xataa waa iska okay weeyaan waa nin fiican muddooyinkii ugu dambeeyey aad aad ayuu ciyaarayay marka taraasaad iyo weliba martineli iyo bukahay saak ayaa lagu soo bilaabi karaya weerarka eleni iyo weliba gabriel jesus ayaa ka dhaawacan laakiin gabriel jesus waxaa leeyahay kooxda kubadda cagtay kulamada soo socda diyaara yahay shalay waxaa lagu arkayay tobabarka marka ninkan waxaa la aaminsan yahay kulamada soo socda uu diyaar u noqon karayo waa uu joogaa kooxda kubadda everton wararkooda haddii anu egno everton waxaa ka maqnaan karaya ninka layihahdo calfartlowen sidoo kale waxaa jira ninka layihahdo towsan oo kulanka ka maqnaan karayo laakiin ninka aad u khatarta badan ee lagu magacaabo grey iyo weliba iwobi ayaa ka mid ah xidigaha aadka u khatarta badan xataa unaana ay doonayeen koox kubadda cagta arsenal kulankan waa lagu soo bilaabi karaya cabdulaahi dicore oo kale gaaya oo kale ama idriis gaaya miclonko golahay bigford marka hadii caawa arsenal la garaaco oo markii la eego saddex dhibcood laga qaato masita ay badiso horyaalka hal dhibcood ay ku qaban doontaa markii la eego marka arsenal kulankan muhiim ayuu yahay in ay guul gaarto ay guulaysato marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta ganars kulanka ay badin karayaan lakiin kulankan waxaa la saadaalinaya in arsenal ay ku badin karayso eh, markii la eego eh, saddex gool iyo hal ku badin karaysa ay leeyahay laakiin everton waa koox madax adag weyaan marka caawa tobanka habeenimo qadar afartan shan daqiiqa ay kulankan uu soo geli doonaa waa mid ka a ah kulamada xiisaha badan weeyaan tobabaraha kooxda cagta arsenal michael arteta ayaa waxaa uu shaac ka qaaday in aad ugu faraxsan yahay in arsenal eh, dabcan kulamadii ugu dambeeyey ay goola gaareen lakiin wuxuu leeyahay weli horyaalka wax badan ayaa dhiman ayuu leeyahay mancity waa koox cadaadis badan waa koox aad u khatar badan waa koox mar waliba fursadaada ka faaidaysanaysa marka wuxuu leeyahay waa in aad fursadiinaad ka faaidaysataan haddii aad doonaysaan in horyaalka brmeliga ka gooleystaan weyaan marka arsenal sanadkan waxaa weeyaan waa sanad ay rajeynayaan in horyaal ay ku guuleysan kareen sababtay tahay waa kooxda dhibcaha ugu badan heshay weyaan xilciyaareedkan konton toddoba dhibcood ayay gacanta ku dhigeen xil ciyaareedkan marka waa waa kulamada xiisaha badan weeyaan dhan kale kooxda kubadda cagta everton iyagana waxay doonayaan in kulanka ay badiyaan markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool iyo wolfis hadiynu eegnana caawa wolfis iyo liverpool ayaa wada ciyaaraya waxaana ku wada ciyaari doonaan garoonka anfield stadium waxaana iswajahaya labada macalin ee jordan colob iyo weliba ninka la yidhaahdo labajooge ayaa markaa iswajahaba ama jolian labajooge weeyaan anfield stadium wolfis ugu dambeyntii kulankii way garaaceen horyaalka bermeliga kulankii hore ee bishii aanu ka soo gudubnay saddex iyo waxba ayay ku garaaceen caawana waxay doonayeen in garoonka anfiil ay ku badiyaan laakiin kulankii ugu dambeeyey halkaa ay soo booqanayeen waxaa lagu garaacay saddex gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta liverpool ayaa guul ku gaartay marka liverpool weli tiagal kantara gomes canote dias darwin nunis iyo weliba wiilkii daada yaray ramsey ayaa ka maqnaan karaya oo waxay yihiin kuwo kulanka aanan soo xaadiraynin aanan joogin weeyaan markiinu egnana waxay ku ciyaari karayaan maxamed saalax ilaa farmina weliba diego jota marka sidoo kale fabino iyo henderson ayaa macquul yahay kulankan lagu soo bilaabo fandaj iyo weliba xataa waxaa leeyahay canote maadaama shaki uu jiro laakiin waxaa leeyahay kanoota xataa skuwaadka waa lagu soo bilaaban karaya marka taageerayaasha waxay leeyihin hadiiba kanoota lagu soo bilaabayo xaaladdu waa okay weeyaan ayay leeyihin hadiiba ninka lagu soo bilaabi karayo weeyaan eh, alison waa diyaar weeyaan marka liverpool ujeedadooda ugu weyn waxay tahay in xil ciyaareedkan ay dabcan meel fiican ay ka gaaraan dhanka iyo weliba ee eh, horyaalka bermeli gaar ahaan kaalinta afraad haddaba tobabaraha koox kubadda cagta liverpool yordan colob oo asagana hadlayay toddobaadkii hore wuxuu yidhi runaantii sanadkan aad iyo aad ay noogu jaban tahay laakiin waxaan diiradda saarayna ayuu leeyahay in aynu kaalinta afraad diraasano haddaba liverpool soddon lix dhibcood ay leedahay soddon iyo soddon iyo sagaal dhibcood ay tigi doonta hadii ay badiso marka waxay soo geli karayaan kaalinta lixaad marka weli kooxda kubadda cagta ah ee liverpool rajadooda booska afarta sare waa u furan yahay oo waxay yihiin kuwo markaasi dabcan ku guulaysan karaya booska afarta sare xataa waxay yihiin kuwo marka aad u khatar badan saddexdii kun ugu dambeysay ambitin ay yihiin horyaalka bremelig ay ciyaarayeen laba jeer ay badiyeen hal jeerna barbadhacay galeen marka liverpool waxaa leeyahay waxa ay yihiin kuwa aad u khatar badan oo soo laaban karayaan kooxda kubadda cagta wolfis xataa iyagana markii aynu eegno xaaladda ayaa ka xun waxay ku jiraan kaalinta shan iyo tobanaad ee horyaalka bremeliga afar iyo labaatan dhibcood leeyihiin iyagana xaaladda ayaa ka xun kooxda kubadda cagta wolfis marka waa kulamada jira weeyaan Eh, markaynu egno virgil vandaj waxa uu ka mid ahaa xidiyihii sanadkii lasoo dhaafay loo xulay kuwa ugu wanaagsanaa markii la eego eh, shaxdii ugu wanaagsaneed fifa ay soo saartay marka vandaj isagana kulankan diyaar ayuu noqon doonaa marka waynu arki doonaa ciddii badin doonta aawa koiyo tobanka habeenimo ayay wada ciyaari doonaan dhanka kaletana markaynu eegno efekab ayaa jira oo la ciyaari doono kooxda manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta westiham ayaa wada ciyaaraya man united waxay qaadanayaan xil ciyaareed aad iyo aad u qurux badan man united markaynu eegno caawa garoonkooda waxay kusoo dhowan doonaan oltraford kooxda kubadda cagta ee dabcan westiham iyo weliba david moys westiham markii la eego eh, iyagana xaaladda ayaa ku xun markii la eego labadii kun ugu dambeysay kooxda cagta manchester garoonkooda kusoo booqanayay labada jeer baa la garaacayay eh, ama saddexdii kun ugu dambeysay halka ay soo booqanaya waa la garaacay kooxda kubadda cagta westiham manchester xilli ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan waa kooxda horyaalka brmelig xilli ciyaareedkan ama horyaalka brmeliga ka ciyaarta guulaha ugu badan gaartay weyaan marka manchester sidoo kale toddobaadkan waxay wahayd toddobaad aad iyo aad u fiican toddobaadkan waxay wahayd toddobaad ay ku guulaysteen koobkoodii muddo lix sano ilaa shan sana sugaya marka manchester waxaa la yahay manchester waxaa la sanadkan wax badan ayay samayn karayaan tobabaraha kooxda kubadda cagta manchester united erig tenhag isagana wuxuu leeyahay keliya manugu filna ayuu leeyahay koobkane liikaabka waxaan doonin ayuu leeyahy koobo kale taa oo caddaynaysa in manchester united ay dabcan ay doonayso inay ku guulaystaan horyaalka brmeliga f kaabka iyo weliba tartanka ee lagu magacaabo yurub liga marka caawa westham ay soo dhoweyn doonaan christian ericson marshal vandenberg iyo weliba greenwood ayaa kulanka ka maqnaan karaya halka eh, eh, kooxda kubadda cagta westham ku maqnaan karayo ninka layirahdo fabianiski suma ninka layirahdo cofal iyo ninka layirahdo canad ka maqnaan karayaan waxaa kooxda kubadda cagta westham iyadana xaaladda ayaa ku xun marka tartankan ayay doonayaan inay iyagana meel fiican ka gaaraan wareegi lix tobanka afrikaabka weyaan marka kooxda kubadda cagta manchester united waxay yihiin xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan markii la eegana kooxda kubadda cagta westham markii ay la ciyaaraan caawa waxaa ugu xiga kulanka liverpool shanta match waa kulanka soo socdo ama toddobaadka soo socda weyaan waana kulanka markii la eego subar sandayga weyaan isbuuca soo socda xadda ay waxay booqan doonaan garoonka anfield stadium ee liverpool ay booqan doonaan marka kulankan markay badiyaan iyagoo markaasi dabcan xaalada eh, u tahay mid degan ayay garoonka ay soo booqan karayaan ama ay imaan karayaan marka xaalada kooxda kubadda cagta ee manchester united waa ka eh, ninka la yihahdo kasamiro ayaa aad yaad loo amaanay waxaa leeyahay waxa uu yahay nin aad iyo aad khatar badan waxa uu yimid kooxda kubadda cagta manchester united oo xaaladda ku xun haddana wuxuu la qaaday koobkii ugu marka xataa christian ericson oo toban sana ugu dambeysay inuu koobka guuleysto ayaa ugu dambeetii koob qaaday marka manchester unitedna lix sano wiraan shan sano koobmaysan ku guuleysan koobay ku guuleysan marka manchester sanadkan waxaa leeya waxay qaadanayaan sanad aad iyaad u qurux badan marka waa kulamada jira iyadoona markii la eegana dabcan kulamada jira ay tahay kuwa oo aadaad u xiiso badan dhanka kaleetana markii aanu eegnana toddobaadkan waxa uu miisi u yahay toddobaad aad u fiican waa toddobaadkii loo doortay xiddiga ugu wanaagsan markii la eego sanadkii lasoo dhaafay gebi ahaanba lionel misi ayaa sanadkan banonig wax badan ka qabsaday waxa uu ahaa nin wax badan ku guuleystay xilli ciyaareedkan koobka adduunka ayuu xilli ciyaareedkan ku guuleystay markii la eego oo xulka wadanka argentiin ayuu kula guuleystay ee markiisii ugu horeysay marka leo waa nin aad u khatar badan toddobaadkan waxa uu ahay toddobaad fiican marka waxaana uu rajeynayaa in dabcan uu sii wado hooshiisii sanadkan waxaa la saadaalinaya in boqolkii boqol dabcan uu ku guuleysan karay abaalmarinta baalandoor hadaba kabtanada codeeyey ama sanadkii hore uu codeeyay xidigaha ugu wanaagsan mizi waxa uu codeeyey codkiisa koowaad waxaa uu siiyey ninka yihahdo neymar kiisa labaad wuxuu siiyey kelin imbabe kii saddexaadna wuxuu siiyey karim benzema dhankale tiaga silva isagana abaalmarinta the best award ee labada iyo labaatanka iyo waxa uu siiyey kan koowaad neymar lionel misi kan labaad karim bezem ayuu siiyey kii saddexaad maxamed saalax oo asagana kabtan ah oo xulkiisii lagu magacaabay jibti waxa uu siiyey codkiisa koowaad finis ka labaadna wuxuu siiyey kevin dubronia ka saddexaadna wuxuu siiyey ashraf xakiimi luka mudriji isagana thebesti awaad waxauu siiyey ama xidiga wanaagsan sanadkii hore kribizama kan koowaad kan labaadna lenel misi kan saddexaadna kelin babe hugo loris ee eh, kabtanka xowlka wadanka faransana markaynu eegnana kan koowaad kelin babe ayuu siiyey oo isku wadan yihiin kan labaadna kribizama ayuu siiyey ka saddexaadna lenel misi ayuu siiyey marka hon minson asagana wuxuu siiyey kiise koowaad leoner mesy kiise labaadna kelin mbabe kiise saddexaadna wuxuu siiyey karim bizema ninka la yihahdo harikayna kiise koowaad waxa uu siiyey eh, dabcan markii la eego leoner mesy kiise labaadna waxa uu siiyey sidio mane kiise saddexaadna wuxuu siiyey karim bizema eh, ninka la yihahdo noyerna kiise koowaad waxa uu siiyey leoner mesy kiise labaad kelin mbabe iyo codkiisa labaadna saddexaadna wuxuu siiyey ninka la yihahdo robert lewandwiski fandajna asagana oo kabtaan holandees ah kiisii koowaad wuxuu siiyey leoner mesy codkiisa labaadna wuxuu siiyey maxamed saalax fudbrunina wuxuu siiyey eh, kiisii saddexaad robert lwanduski isagana bolandesha kiisii koowaad ama codkiisa koowaad wuxuu siiyey lionel messi kan labaadna wuxuu siiyey philin mbabe iyo weliba luka mazuji oo kii saddexaad siiyey waa kabtanada xulalka oo codeyntaasi markaasi dhiibtay marka waxa weeyaan waxaa eh, leeyahay lionel messi uu dhabaatay waayihiisa quruxda badnaa waxa uu yahay kuwo aad iyo aad u xiiso badan marka toddobaadkan eh, lionel messi abaalmarintii waxa uu ku guuleystay kiisii ugu wanaagsaneed marka sanadkan sanad qurux badan ayaa u tahay xataa waxaa toddobaadkan la soo saaray shaxdii ugu wanaagsaneed sanadkii lasoo dhaafay ka golahayaha ugu fiican waxaa la siiyey tobad katowa sidoo kale difaacyada jo kanselo weliba virgil fandati weliba ashraf xakiimi ayaa la siiyey oo difaacyada oo shaxda ugu wanaagsan weeyaan luka musjid kasamir weliba kevin brunia halka kelin mbabe irin haalan iyo weliba ninka tirahdo kariib bezema iyo weliba lionel misi yihiin kuwa shaxda ayagana lagu soo daray laakiin dhaleeceyn ayaa jirta oo taageerada shirka real madrid waxay leeyihiin maxay tahay sababta looga soo tagay fenicia jia oo sanadkan james leaga u qaaday kooxda kubadda cagta real madrid laakiin mise leedahay in shaxdan uu dabcan soo geli karay soo dheereysan karay ama uu dabcan shaxdan uu soo geli karay maadaama lionel messi booskiisii uu dabcan uu khatar badan yahay karin benzema sidoo kale eren haalan sidoo kale karin babe sidoo kale marka waxaa leeyy intaasi waa waryahanada loo xeshay sanadkii la soo dhaafay kuwa ugu wanaagsanaa ah. marka xaaladda toddobaadkan waxyaabaha aadkii aadka loo hadlahayna waa ka markii la eegnana abaalmarinta thebesti golkiber waxaa la siiyey emiliano martines geesigii xulka wadanka argentiin marka ninka ayaa la siiyey dhanka kaletana wararka kale ee hadda aad loo hadalhay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta jelsia tobabarahooda waxaa leeyahay weli waxaa la saadaalinaya in la ceydin karayo tobabaraha kooxda kubadda cagta chelsea ninka la yirahdo garham boter garham ayaa waayadanba waxay u ahayd xilli aad u xun toddobaadkan kooxda kubadda cagta sports ayaa garaacday marka waxaa la saadaalinayaa keliya waxaa loo qabanaya laba kulan waana kulanka leeds united iyo weliba kulanka kale ee markii laga eego brushia dortmud laakiin taageerasha kooxda chelsea waxay leeyihiin haddiiba kulankaa ah ee brushia dortmud la sugayo ama haddii james liga laga reebo kooxda chelsea maxaa faa-iidaha ugu jirta tony marka haddiiba ninkaa la ceerinayo waxaa leeyahay waa in si deg ah loo ceeriyaa waa in markaasi dabcan la gaarsiininba kulanka xiga ee james liga marka xaaladda kooxda chelsea waa ka iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea leeyahay xaaladda ayaa aad iyo aad u xun waxaana la saadaalinayaa in tababarahan iminkaba la ceelin karayo waxaa jira tababarayaal badan sida ninka la yihahdo zizo saadaalinayo qudhiisii in markaa eh, dabcan noqon karayo sidoo kale ninka la yihahdo brushi ayaa la saadaalinayaa sidoo kale waxaa la saadaalinayaa in eh, tababaraha kooxda ama tababarihi kooxda kubadda cagta barcelona soo maray eh, luis ariki inuu noqdo in markaasi dabcan isagana uu ku guulaysto tobabarahan xiga marka sidoo kale kooxda kubadda cagta jelsiya xaalada ayaa ku xun waxaa la saadaalinaya in dabcan la leeyahay in kooxda kubadda cagta jelsi iminkanba dhaawac weyn uu soo gaaray ninka layihahdo kabtain tiega silva marka tiega silva xaaladda ayaa ku xun waxaa la leeyahay lix isbuuc garoomanka ayuu ka maqnaan karayaa waxaa leeyahay ninkaa ugu dambeyntii waxa uu maqnaan karaya kulamo waaweyn marka waxaa leeyahay ninka xaaladda ayaa ku xun tiaga silva chelsea oo xaaladda ku oo kaalinta konaad ku jirtay ayaa haddana waxaa leeyahay tiaga silva ayaa ka maqan marka xaaladda kooxda kubadda cagtan chelsea waa ka iyadoona iminta badan leeyahay waxaa la saadaalinayaa in xaaladdu isbedesho dhan kaleetana markii la eego dabcan suuqa kaliibsiga ciyaartooyda barcelona weli waxay rajo in leonel misi ay soo celi karayaan laakiin waxaa leeyahay eh, laborte waliba linal misi ayaa iminkanba kulmay madaxweynaha kooxda kubadda cagta barcelona jo labort ayaa xalay waxay is arkeen ninka layidhaahdo linal misi intii ay socotay xafladii abaalmarinta fifa the besti oo toddobaadkan gudihiisa markii la eego ee uu ku guulaystay linal misi lionel misi oo sodon iyo shan sana jir ah ayaa argentina u qaaday koobka adduunka bishii disembar waxaana taasi keentay inay ku guulayso abaalmarinta xidiga sanadka ee fifa ay bixiso halka kelin babe iyo weliba kari bezema ay labaad iyo saddexaad ay ka galeen abaalmarintan ka hor inta aanay bilaabin xafladdu waxaa la arkay lionel misi weliba laborti oo meel ka wada ama meel markaasi wada taagan oo sheekaysanaya iyadoona saxaafada ay sawira ka qaadeen laba ayaa u tagay baariis si uga qayb galo xafladda maadaama uu xidigan ku kooxiisii eh, ama ninka layidhaahdo ama haweeneyda ee eh, lagu magacaabo alesiya betel ee eh, boteles ee ku jirto oo abaalmarinta iyadan la siiyey marka maadaama gabadhaas darteed u tagay mizina fursad ayuu ka helay kulankan laborte iyo linal misi ayaa hadalhayn dhaliyay waxaa leeya marka ugu dambeyntii waxaa macquul ah in linal misi uu ku soo biiro mar kale kooxda kubadda cagta barcelona marka todobaadkan ayaa aad yaad loo hadalhayay arrimahaasi kylian ibabe waa mid ka mid a ah hadda xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta b g isaga ayaa hogaaminaya marka real madrid-na waa kooxda ah ee dabcan inta badan sanadkii lasoo dhaafay ama sanadihii ugu dambeeyeyba doondooneysay hadaba waxa uu leeyahay halyeegii hore kooxda kubadda cagta ee b g ama reer faransa ninka la yiraahdo betit ayaa aaminsan in real madrid ay tahay kooxda keliyaha ee imbabe kala wareegi karto kooxda kubadda cagta b g haddii uu xiddigan go inuu isaga tago kooxda arsenaal waa inaysan u dhaqaaqeyn kelin imbabe kooxda keliya ee b g ee waxaa leeyahay ku qancin karto kooxda kubadda cagta real madrid yani waxaa leeyahay haddii ninkan uu imaanayo waxa uu jeclaan lahaa inuu ku biiro arsenal ama kooxda kubadda cagta liverpool maadaama kooxda kubadda cagta arsenal iyo liverpool iyo chelseaba ay tahay saddexda kooxood markaa haddii real madrid aysan ninkaa fari ku qaadanayn in markaa kooxaha kale ay qaataan weeyaan markale nimbabe waa nin aad u khatar badan weeyaan iyadoona eh, markii la eego iminkanba eh, uu rajeynayo in hadduu xil ciyaareedkan u dhameysto inuu baxo dhanka kaletana markaynu egno ciyaaryahaanka garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta jelsea ninka yarado mukhaylo mudrigi ayaa eh, ka falceliyay hadal ee muddooyinkii ugu dambeeyeyba aad iyo aad loo hadalhayay maadaama ninkan uu hadda ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta blues laakiin uu la qabsan layahay xidigan reer ukrein ayaa kamid ahaa xidigaha kooxda ee bisha january ay macarka lacag ee boqol milyan ay kasoo bixiyeen chelsea ayaa xidigan bank u jabisay iyadoo ay dur dhigtay kooxda kubadda cagta ee shaqdimiska lacag dhan boqol milyan xidiga garabka ka ciyaara ayaa si weyn ugu dhibtoonaya u ciyaarista kooxda kubadda cagta chelsea dhanka kale waxaa jira dhowaan hadal uu sheegay madaxweynaha shakhtar oo mudrigi waxauu leeyahay waxaan jeclaan lahaa in wax badan uu bedelo wuxuu leeyahy nasiib daro chelsea hadda kuma jirto niyad wanaagsan ama markii la eego form fiican ma haysto laakiin waxa uu leeyahay dhammaan tayada uu ku noqon karayo mid ka mid a ah ciyaartooda ugu muhiimsan bermeliga sanadada soo socda ayuu leeyahay marka eh, ciyaaryahaankan reer ukrain ayaa haatan dabcan la leeyahay ibinkan ba waxaa macquul ah in uu si toos ula qabsan doono xilli ciyaareedka markuu dhamaado lakiin ninkan waa nin fiican oo graham botter ayaa laleeyahay waa uu ku dheganya keliya wuxuu ubaahan yaha fursad joogtaan ah la siiyo xidigan ayaa helay fariin oo dhegneed in dabcan mudrigi iminkan baa lagu qarshbeeray laakiin xaaladu ama xaaladiisi aysan sahlan marka mudrigi wuxuu leeyay wax badan ayaa soo socda wax badan ayaana sameyn doona ayuu leeyahay dhan kaleetana haddiinu egnana dabcan wararka kale jira kooxda kubadda cagta arsenal haddii caawa badiso ay ka badiso kooxda kubadda cagta everton waxay ka dhigantahay in arsenal weli ay tahay kooxda loo saadaalinayo kuguuleysiga horyaalka ee premier leaga ganars ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan caawan haddii ay dhibcaha ay helaan ama saddex dhibcood ay helaan waxay ka dhigan in xilli ciyaareedkii labada iyo saddexdii labada ciyaareedkii ugu dhibcaha badnaa ama xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay horyaalka ay guuleysanayeen in dhibcahaasi haysteen marka la marka caawa waa inay badiyaan ayl si ay ay usii dhawaadaan kuguuleysiga horyaalka bermeliga dhanka kaletana markii aynu eegno dabcan fenicia g ah oo ka tirsan kooxda kubadda cagta real madrid ayaa isagana waxaa la saadaalinayaa in dabcan xaaladiisa aysan fiicneen kadib markii laga reebay kooiyo tobanka nin ee ugu wanaagsanaa ah. sanadkii lasoo dhaafay laakiin garabka weerarka kooxda real madrid fanichia ayaa si aan looga baaran baraha bulshada mid ka mid ah xidigaha kooxdiisii kaga togay inuusan ku cidleen santiago barnabu yani wuxuu leeyahay anigu waxaan jeclaan lahaa hal xidig inuusan iga tegin markii la real madrid ayaa la filayaa in qadka dhexe kooxdeeda isbedel weyn ku sameyn doonto xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagti burushiyo dudmud ayay ka doonayaan in la yirahdo bellingham waxaa sid mudan in xagaaga ay dhamaanayaan waqtiyadooda sida locamudig tony crus weliba daani eh, waa daani sibaios ooyaan sibaios ayaa horaantii xilli ciyaareedkan loo arkay midka eh, baxayo laakiin hadda waxaa leeyahy ninkan waxaa inuu sii joogi doono haddaba eh, ninka layihahdo fenicia gia ayaa waxa uu aaminsan yahay inuu aada iyo aad uu rajeynayo in ninka layihahdo sibaios uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta real madrid marka leeyahay haddii la dhihi real madrid xiddi kusii hay waxaan jeclaan lahaa ayuu leeyahay ninka laihado sibaios aan ku sii haayo marka ninka aad iyo aad ayuu aaminsan yahay ciyaaryahaanka laihahdo sibaios waayahay saaxiibada markaana dinoogna wararka ugu waaweynee suuqa kalibsiga barcelona qadkeeda dhexe ninka lahado faranka dijon ayaa mar kale laleeyahay waxaa macquula xil ciyaareedka markuu dhamaado inuu ku biiri kara kooxda kubada cagta manchester united inkastoo kooxda kubada cagta barsha aysan doonin in ninka ay fasaxaan marka barcelona waxaa leeyahay haddii toddobaatan milyan ee kooxda kubada cagta man united ay dabcan ay doonayaan ama inay bixiyaan waxaa laleeyahay barsha way ogolaan doonta maadaama barcelona dhaqaale dare haystaan dhanka leetana kooxda kubadda cagta manchester united ee qorshaha lagu iibinayo ayaa dib loo dhigi karaya maadaama wakiilayaasha haatan ee waa qoyska layidhaahdo galeser ay doonayaan lacag ka badan lix bilyan oo boond markii la eego marka waxaa laleeyahy xaaladan waxay keenaysaa in kooxda cagta manchester united waayadanba ay ahayd koox marka khatar badan ama ciyaareedkan marka waxaa macquula in qoyskan ay soo jeestaan ay dhahaan kooxdeena markaan inoo caafimaad ama caafimaad ayaa noo qabta waxaa macquula ah inaysan iibin markii la eego dhanka kaleetana chelsea ayaa xiiseyneysaa inay tababare graham potter ee ku bedesho isla markii eh, markii la eego ama chelsea ayaa xiseenaysa inay tababare graham potter ku bedesho isla tababarihii bedelay brighton markii uu kasoo eh, tegay ninka la yihahdo roberto de zerbi waxaa macquula ah, marka waxaa leeyahay waxaa macquul ah in arrintan ay noqoto mid jooga waxaa leeyahay isla bareyton ayay ka doonayaan ninka la yihahdo roberto dezerbia si uu noqdo tababaraha xiga ee kooxda kubadda cagta chelsea laakiin waxaa leeyahay taageerashi waxay aaminsan yihiin haddaba bareyton ninka la yidhaahdo garham botter ayaa follob ku noqda hadii roberto dezerbi laakiin inkastoo ninkan talyaaniga ah uu khatar badan yahay mar walba macalimiinta markii la eego kala qiimo badan yihiin macalin talyaaniga waa macalin inta badan markii la eego batigiisa wanaagsan yahay sidoo kaleetana wax badan kusoo eh, qabtay waxaynu ognahay horyaalkii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta chelsea waxa uu qaaday talyaaniya oo markii la eego antonio cont marka waxaa leeyahay roberto deserbi ayaa macquulaba ah inuu int imaado dhan kaleetan kooxda kubadda cagta manchester city ayaa qorsheynaysaa inay xagaagan eh, u dhaqaaqdo qadka dhexe kooxda kubadda cagta chelsea ninka matio covich marka waxaa macquul ah in covich halkaa uu qabto dhan kaleetana chelsea difaaceeda bidix ninka benjilwal ayaa bartilmaameed u ah kooxa kubadda cagta manchester city atletico ee madrid iyagana waxay doonayaan in markaasi dabcan ay soo qaataan ciyaaryahaan la yidhaahdo victor rog waa wiilda ay rooyaan barcelona iyagana way xiiseynayaan dhan kaleetana kooxda kubadda cagta burushiya dortmund iyo weliba kooxda arbi lipsig waxay doonayaan ninka la yidhaahdo nabi keta oo iminkanba ka tirsan kooxda kubadda cagta liverpool dhan kaleetana markaynu eegno napoli ayaa dooneysa inay meesha ee ka saarto xiisaha markii la eego ayaa dhihaanka layihahdo qarfisqiiliya oo iminkanba kooxo waaweyn doondoonaya marka kooxdan waxay dooneysaa in labada kun sideed labaatanki ay haystaan wiilkan daadayar ee ka wacdareynaya horyaalka wadanka talyaaniga dhan kaleetana atletica madrid ayaa heshiis shaqsi ah waxay la gaareen ciyaaryahaanka layihahdo sanyunku oo iminkanba waxaa laleeyahay toos ay u qaadan karayaan dhan kaleetana atletic madrid ayaa sidoo kaleeto wadahadal la yeelatay ciyaaryahanka layihahdo adama torero oo ka tirsan kooxa kubadda cagta wolfis dhan kaleetana ciyaaryaanka layhahdo mac alister oo ka tirsan kooxda kubadda cagta brighton ayaa dhowaan waxaa laleeyahay waxaa macquul ah inuu ku biiro kooxda kubadda cagta liverpool waxaan la aaminsanyaa leeyahay haddii kooxda kubadda cagta liverpool ay ku fashilmaan ninka layidhaahdo judy billingham in ay soo qaadan karayaan ciyaaryahaankaasi dhan kaleetana real madrid ayaa xagaagan bartilmaameedsan doonta markii la eego judy billingham iyo weliba daafaca arbi lipsig ninka layhahdo jusco cafardi oo sida iminka wararka ay sheegayaan dhan kalena ingolo kante ayaa haysta dalabaad ee chelsea hagaagan uu usii joogi doono maadaama ninka iminkanba ku qanacsan yahay kooxda kubadda cagta ee the bluse dhan kaleetana dinoganosda chelsea chelsea ayaa ka fikiraysa inay u dhaqaaqdo saxiixa waryahaanka fulham ninka layihahdo alexandero medrovich oo iminkanba ay doonayaan barnaamijkeena saaxibadoo nigeta